assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo labaatanaad ee kitaabka acuudu billahi min ashayaan alrajiim bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala alimaamu alxaafidu zakiy ddiin almundiriyu raximah llahu tacaala fii kitaabihi mukhtasari saxiixi muslim kitaabu siyaam siyaam iyo soom labadu waa isku macno labadabana waxaa la yidhaahaa xagga luqada marka laga fiiriyo alimsaaku can shay an atawaquf walimtinaacu can shay wax oo laga reebtoonaado wax kastaba ahaadee ayaa la yidhaahaa xagga sharcigana waxaa lagu yidhaahaa alimsaaku can lmuftir min طuluuci اlfajr الsaadiq ila غuruub الshams baabu fadl siyaam ajarka iyo fadliga uu leeyahay soomku an abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam qaala allahu caza wajal ilaah baa wuxuu yidhi kullu camali bni aadam bini aadam camalkiisa oo dhanuba lahu isagaa iska leh wax alla wixii camal ee qof bani aadama uu sameeyaaba isagaa leh ila siyaama soomka mooyaane fa inahu lee isagoo anigaa leh soomka anigaa leh wa ana ajzi bihi anaana ka abaalgudhaya sidaasu ilahay yidhi alaykum asalaam waraxmatullah ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa iyo acmaashooda o dhan ba isagaa leh isagaa milkiya isagaa ku tasarufa oo isagaana abuura haddana acmaasha kalena wuxuu u nisbaynayaa bani aadamku u nisbaynayaa soom waa ka reebaya isagaa ilahi subxana wa tacala isagaas u nisbeynaya marka taasuna waxaa waa tashriif iyo weyneyn ilaahay uu sharifayo u weyneynayo soomka amarkiisa uu weyneynayo isaga mooyaane wax kale oo loo nisbeeyo xataa qofka caamilka ee sameeyey aan loo nisbeynaynin ee isaga si gaara ah loogu nisbeynayo wasiyaamu junna soomku waa gaashaan gaashaan weeyaan oo aakhirana naartuu ka gaashaan yahay adduunkana xumaha ayuu ka gaashaan yahay akhlaaqda xunxun iyo afcaasha xunxun iyo hadallada xunxun intaba waa reebaa gaashaan weeyaan fa idaa kaana yawmu sawmi axadikum markuu dhaho yani uu garo maalintuu midkiin soomayay maalintaas sooman tihiin falaa yarfus yaanu hadal xumoonin hadalla xunxun ha iska ilaaliyo yowma idin maalinta rafas marka halkan kada la yidhaaho kalaamka baatilka ee laqugi ah macna aan lahayn ee xun ee qabiixa ah ayaa la yidhaahaa rafaskan kada marka lagu sheegay ee qur-aanka lagu sheegay u leeyahay uxilla lakum laylat siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum kaasu macno kale weeyaan oo jimaaca laga wadaa midka xajka isna loo sheegay ee laleeyahay faman farada fiihina alxaja falaa rafata walaa fusuuq isna macno kale weeyaanoo waa mughaazalat nisa haweenka oo lagala sheekaysto wax shuqul haween ku saabsan weeyaan kanuse marka isagoo caam weeyaan wax alla wixii hadal xun oo dhan ayuu leeyahay marka qofku markuu sooman yahay hadal xun oo dhan ha iska ilaaliyo walaa yaskab yaanu qaylqaylinna yaskab kelimadan oo kale oo siin iyo sidaas oo kale u xidhiidaan saab iyo iyo iyo siin labadaba ku banaantay yaskab oo saab laga dhigo iyo oo siin laga dhigo labadaba banaantay labadoodabana waxaa laga wadaa hadalka dhaadheer siyaaxa laga wada yani laa yasixyona hadalla dhaadheer yaanu ku hadli fain saabahu axadun hadduu qof la caraatamo aw qaatalahu amuu la dagaalamana falyaqul ha yidhaaho inii mru'un saa'imun anuu qof sooman baan ahay hadduu qof la dagaalamo yani aduu dagaalamana dagaalkii galaan ama caraatankii ay galaan oo mid waliba ka kala caaya ma aha yani hadduu mid dhankiisa ka bilaabo weeyaan dagaalkii ka bilaabo ama caydii mid kale ka bilaabo ha yidhaaho waa soomanahay waa soomanahaydaana marka ama afka ha ka yidhaaho oo ha maqashiiyo qofka kale ama qalbigiisa ha ka yidhaho yani ka mancoono qofkaas inuu la tartamo iska ilaaliyo wladii nafsu muxamadin biyadih intan tada dambe marka ma aha xadiis marfuuc maaha xadiis oo xadiis qudsiya ma waa xadiis nabawiya nabigaa dhaaranaya alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaan ku dhaartay midka ay gaan naftaydu gacantiisa ku jirtee la khuluufu fami khuluuf iyo khaluuf labadabana waa bannaan qofka sooman afkiisa urtiisa raa'ixada qofka markuu gaajaysan yahay iyo karihada ee kasoo baxaysa afkiisa taasaa khuluuf la yidhaahaa qofka sooman afkiisa urtiisa ayaa atyabu ka udgoon badan cinda allahi alla agtiisa yowma alqiyaama maalinta qiyaamahay ka udgoon badan tahay min riixil miski miskiga urtiisa miskiga carabtiisa waxaa ka udgoon badan qofka sooman afkiisa raaixada karihada kasoo baxaysa yaa ilahay kala udgoon marka maalinta qiyaamahaba hadda kankada lagu qayday laakiin qiyaama iyo adduunkabana waa sidoo kale adduunkana waa kala udgoon yahay ilaahay aakhirana waa kala udgoon yahay wliلصaami farxataan qofka soomani laba farax buu leeyahay yafraxuhumaa uu farxayo idaa afطara markuu afuro farixa bifiطrihi afurkiisibuu ku farxayaa maalin walbaba markuu afurana waa ku farxayaa o dhan markuu afurana waa ku farxaya kaas waa farx abiiciya marka wa idaa laqiya rabbahu rabbigii markuu la kulmo oo u abaalgudana ajirkiisa weynankiisa u arkana farixa bisawmihi soomkiisuu ku farxayaayo ajrigiya uu la siiyey ayuu kolkaana ku farxayaa marka aakhiri adduunkaba sidaasuu farxad u leeyahay soomku leeyahay baabu fadli shahri ramadaan bisha ramadaan ajarka ay fadliga ay leedahay iyo wanaagga ay ilaah agtiisa ku leedahay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama qaal ida jaءa ramadaan kolkuu yimaado ramadaan bisha ramadaan markay timaado yani ay gasho waxaa laga garanayaa halkan ida jaءa ramadaan uu leeyahay xadiidka nebiga alayh الsalaatu wasalaam aanu dhihin ida jaءa shahru ramadaan inaan waxba waajib ahayn in hadi goor la yidhaha shahr ramadaan la yidhaha shahr laga horraysiiyo sida dadka qaarkood ay yidhaaheen oo ay ku cileeyaan ramadaan waa magac ilaahay oo jaءa ramadaan iyo kharaja ramadaan iyo lama odhan karaayo ma aha marka ramadaan waa bisha magaceeda kolkuu ramadaan yimaado futixad waxaa la furaa abwaabu ljanna jannada albaabadeeda la furaa wagulliqat waa la xidhaa abwaabu niiraan naarta albaabadeedana waa la xidhaa wasufidat waana la silsiladeeyaa la katiinadeeyaa oo la dabdabraa ashayaatiin shayaanadana waa la dabdabraa shayaaiinta oo dhan marka ma wada ee siday riwaayaadka qaarkood ay yidhaahaan waa maradatu shayaatiin kuwa madaxdooda oo kibaartooda ah kuwaasaa la dabdabraa lakiin sakaartoodu marka waa iyagu waa dariiqiin bay ahaanayaan oo iska joogayaan marka waxaa jira su-aal hadda iyo goor dadku isweydiiyaanoo la yidhaaho bisha ramadaan marka hadday shaytaanku u dabran yahay maxaad u dhacan dunuubta u dhacaayo jaraaimta iyo dad ay u sameeyaan marka waxaa weeye shayaatiintu kulligood inayna wada musafadiin ayna ahayn ee shayaadiinta sikaartoodu ay sii daysan yihiin weliba waxa wax duudsadaayo shaydaanka keliya ma aha ee shahawaat iyo hawaa nafsi iyo shayaaiin lis iyo kuyaagkaasaa jira kolleyba yani waxaa weeyaan waxaa la laaxiday oo la arkayba tajaarib lagu arkay bisha ramadaan inay jaraa-imta dadku yaraato baabun laa taqadamuu shahra ramadaana bisawmi yowmin walaa yawmayn bisha ramadaan ha kala hormarina maalin soomkeedna ha kala hormarina laba maalmood soomkoodna ha kala hormarina yani calaa annahu min ramadaan inuu yahay ixtiyaar aad u samaysaan ha uga hormarina oo aad tidhaahaan intii marka ay naga tegi lahayd maalin maalin aan ka hor dhacno taas waa mubaalaqaadkii laynaga nahiyey ummadihii horena ay ku fasaadeen weeyaane mamnuuci weeye taasu in xataa loo soomo soom tatawuca loo soomo iyo xataa mamnuuca can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa taqadamuu yani laa tataqadamuu ha kala horumarina ramadaana ramadaan ha kala horumarina bisawmi yowmin maalin soomkeed walaa yowmayni laba maalmo soomkoodna ha kala horumarina ilaa rajulun mid mooyaane kaana yasuumu sawman soom soomi jiray qof caado usoo dhaxan la-aan jiray maalinta isniinta matalan soomi jiray markaasa maalinta isniinta kusoo hagaagtay maalinta ka horreysay ramadaan ka horreysay yoom shakiga la yidhaaho ee bisha shacbaan soddon buuxadeeda ah kaasu waa soomaya caadadiisaas u soomayaa falyasuumhu qofkaasu ha soomo isagu qofkii sidaa ahaayo caado usoo dhaxan laha caadadii a waafaqday ha soomo qof kalesi marka yaanu soomin baabu soomi liru'yati hilaal soomka loo soomo bisha aragtideeda lagu soomo bisha korkii la arka in la soomo ma aha qof kaliya kolku isagu naftiisa u arka meehe dadka qaarkood hadday arkaan kuwa kalena kuwa ay ku ogaadaan dadkoo dhan marka can abi hurayrata radia allahu canhu qaal dakara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alhilaal hilaalku ka warramay hilaalku waxaa la yidhaha bisha habeenadeeda hore ee ay muqawaska ay tahay ee soo qalloocan tahay taasaa hilaal la yidhaahaa kol hadday weynaatasha qamar baa la yidhaahaa faqaala markaasuu wuxuu yidhi idaa ra'aytumuuhu hilaalka markaad aragtaan fasuumuu sooma hilaalka ramadaan markaad aragtaan sooma wa idaa ra'aytumuuhu hilaalkii kolkaad aragtaan yani hilaalu shawaal markaad aragtaanna fa aftiru afura oo bisha ramadaan jabiya kaasaa marka miqyaaskii uu nebigu alayhi salaatu wasalaam ina siiyey ee bisha ramadaan lagu soomayo waa hilaalka sugnaanshihiisa iyo sugnaansha la-aantiisa kol hadduu bishii ka horreeyey hilaalkeedii aanu sugnaanin waa la soo waa la afuranaanayaa kol hadduu bishii ka horreysay intay dhammaato ramadaan hilaalkeedu bishana waa la soomayaa shawaalna waa sida oo kale ramadaan waa laska manaanayaa ilaa ay soddonku buuxsanto ama bishii muxuahay la arko fa in uqmiya calaykum haddii la idinka daboolo uqmiya iyo qubbiya iyo muxuu ahaaye eh, waxyaala sidaasa kala jira yani oo alfaad dhowra sidaasuu ku yimid haddii la idinka daboolo yani wax idinka qariyaan daruur iyo dhado iyo caab iyo qaac iyo bood iyo buure iyo wax idinka qariyaan facudduu lahu u tiriya cudduu tiriya talaatana soddon soddon maalmood tirsada markaa ka danbow sooma marka micyaarka lagu soonayo waa kaas ama bisha soddon soddonkeeda buuxsanto ama muxuaha la arko bil walibana waa sidaasun waxba maanta bishu way dheer tahayo waa weyn tahay shalay bay bilato maalin baa naga tagtay ma jirto bishii ku horreysay baa soddon buuxo ku dhalatay oo kanu marka shan sagaal iyo labaatan bay ku dhalanaysaa taasuna iyaduna ma jirto ma bil walbaba marka aragtidaasun baa linoogu xadeeyey ama soddonkiioo buuxsama baabun ashahru tiscun wa cishruun bishu inay labaatan iyo sagaal noqoto bisha carabiga carabigii soddonna kama badato sagaal iyo labaatanna kama bada kama yaraato marka sagaal iyo labaatanna waa noqon kartaa soddonna waa noqon karaa laba bilood isku xigta saddex isku xigta soddon soddon way isu raaci karaan ama sagaal iyo labaatan way isu raaci karaan an umi salamata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalama xalafa rasuulka ilahi wuxuu ku dhaartay an laa yadkula calaa bacdi ahlihi haweenkiisa qaarkood buu inaan ugelin ku dhaartay shahran bil haweenkiisa qaar ka mid a yaanu bil inaanu gurigooda soo gelaynin ku dhaartay waxay sameeyeene kaga cadhaysiiyeen daraaddii falamaa madaa tiscun wa cishruuna yowman labaatan iyo sagaal maalmood markay tageen luqaddaa calayhim kusoo kallahay awraac ama waa kusoo carraaday yani galabnimo u yimid mise mise wuxuu u yimid aroornimo oo gurigii soo galay uu ka dhaartay faqiila lahu markaasaa waxaa la yidhi xalafta yaa nabiy allah nebigu ilaahayo waxaad ku dhaaratay anlaa tadkula calaynaa inaadan noo soo gelin shahran bil aadan noo soo gelin faqaala markaasu wuxuu yidhi ina shahra yakuunu tiscatan wa cishriina yowman bishu waa noqotaa labaatan iyo sagaal waa noqotay yani bi shan una sagaal iyo labaatan ba ahayd yani bishii waa dhamaatay marka bishii marka qofkii sidaas oo kale ku dhaartay iyo qofkii ballan muxuu ahay bil baan waxaa ku bixinayaa yidhihiyo inay bishii ama mxuaha soddonkii inay buuxsaan waxba daruuri ma aha hadday bishii iyadoo soddonkii la gaarin bilato bishii waa dhamaatay khalas wixii bishaa ku xidhnaayo khalaas waa dhamaaday can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiy sala allahu alayhi wasalama qaal inaa ummatun umiya inagu waxaa nahay ummad umiyadaan nahay umiyana waxaa laga wadaa inta jumlada dambaa fasiraysee laa naktubu wax ma qoro walaa naxsubu waxna ma xisaabno annagu dad aan fartana aqoonin xisaabtana aqoonin baan nahay ummiyiina sida hoyooyinkood ku dhaleen ahe ashahru haakada wahaakada wahaakada bishu waa saa iyo saa iyo saas yidhe kolkaas sidaa lahaana labadiisa gacmood farahooda ayuu saddex goor yani ku ishaaray yani soddon bay noqotaa ayib wacaqada marka kolkii dambena mxu ahay kolkaas iyada ah wacaqada wuxuu laabay alibhaama suulkiibuu laabay fi haaliati markii saddexaad markii saddexaad laba goor oo gacmahoo buuxa uu ku ishaaray iyo midkii saddexaadoo suulka uu laabay oo markaa sagaal farood uu ku ishaaray washacru haakada wahaakada wahaakada bishu iyo sana waa noqotaa yani kolkan kada dambe marka isagana saddex goor buu gacmihintuu ku ishaaray iyuuna waxba farna laabin yani tamaama alaatiin soddon buuxeed bay noqotaa ishu marka soddon buuxana waa noqotaa sagaal iyo labaatan waa noqotaa sidii xadiidka umu salama ayuu waafaqsan yahay marka baabun ina allaha maddahu ilaahay wuxuu ugu muddeeyey muddo uga dhigay yani ay madda alhilaala hilaalka wuxuu ugu muddeeyey liru'yatihi aragtidiisa can abilbaktari abilbakhtari ninkaa la yidhaha magaciisu waa saciid ibni yuxmid qaala wuxuu yidhi kharajnaa lilcumra cumraan u baxnay makaan soo aadnay falamaa nazalnaa baطna nakla waadi nakla la yidhaaha dhexdiisa markaan degnay qaala wuxuu yihi eh, abulbakhtari saciid ibnu yuxmid fara'aynaa alhilaala bishii baan eh, eegnay oon istusinay oon aragnay faqaala bacdu lqowmi raggii qaarkood baa wuxuu yidhi huwa bnu halaaثiin waa habeen saddexaad saddex jir weeye dayxu caawa buu yidhi yani caawa caawadii saddexaad buu yidhi waa bir saddexaad wa qaala bacdu lqowmi ragga qaarkoodna wuxuu yihi huwa bnu laylatayni waa laba habeenle laba habeen unbu jiraa marka kolley waxay isku waafaqeen inuunan maanta caawa aanu kow ahayn qaala falaqiina bna cabbaasin radia allahu canhu ibna cabbaas baan la kulanay faqulnaa markaasaan waxaan nidhi inaa ra'ayna alhilaala bishii baan aragnay faqaala bacdu lqowmi ragga qaarkood waxay yidhaaheen huwa bnu halaatiin waa ina saddex saddex habeen bay bishu maanta jirtaa wa qaala bacdu lqowmi huwa bnu laylatayn waa laba habeen le yaqaana yidhaahno laba habeen buu jiraa faqaala markaasu ibnu cabbaas wuxuu yidhi aya laylatin ra'aytumuuhu habeenkeebaad aragteen habeenkeed aragteen qaala abulbakhtari baa yidhi qulnaa laylata kada wa kada habeenkii sidaa iyo sidaa baan yani habeenkii hebel heblaayaan aragnay faqaala ibnu cabbaasin radi allahu canhuma ina rasuula اllahi salى allahu alayh wasalama qaal ina allaha maddahu ilahay wuxuu ku muddeeyey liru'ya aragtidu ku mudeeyey ilahay wuxuu madal uga dhigay un aragtidiisa fa huwa lilaylati ra'aytumuuhu habeenkii aada aragteen ayuu eh, bishiisii ay tahay habeenkaasa kow ah waxba dheeran iyo marka weynan iyo waxba kasoo qaad ma leh iyo bilada yaa lagu eegaayo marka haddii uu xalay bishay eh, biladaha dhexdiisa waxaa laga arkaya inuu laba ilaa laga arkahaya iyo waxaas dhan wax makhaayiisa ma leh iyo muxuu ahaaye bishii carafada maalintii ciid weynta ay ahayd iyo isku xidhka dadka qaarkood ay isku xidhaan ay isku xidhaana ay yidhaahaan waxay bilataa bisha ramadaan waxay bilataa habeenkii bisha carafa ay ahaan jirtay ay noqotay tobanka ay ahayd ee ciid weynta ahayd waxaas oo dhan ictibaar waxalay hukuma jiraan baabun likulli baladin ru'yatuhum beled weliba ru'yadiis inuu gaar u leeyahay oo beled weliba dadkooda markay arkaanu kolkaa un ay soomayaan ahayna muxuaha dad kale aragtidooda ayna ku soomaynin can quraybin qurayb mawla ibni cabaas iyo mawla umm lfadli labadaba waa la yidhaahaa khaadimkii ibn cabaas buu ahaa iyo hooyadii khaadimkeedii buu ahaa wuxuu leeyahay ninkaas qurayb la yidhaaho ana uma lfadli binta alxaaris uma lfadli binti alxaaris magaceeduna waa kaan soo marray lubaaba bint alxaris alhilaaliya ayaa la yidhaha lubaaba alkubraa baa weliba loo yaqaanaa waa ilmo cabaas hooyadood toddoba wiiloo ilmo cabaasa bay dhashay bacathu eh, ummu fadima waxay u dirtay ilaa mucaawiyata radia allahu canhum mucaawiyata bn abi sufyaan radia allahu canhuma amiiru lmu'miniin markuu ahaa yay u diratay dan ay leedahay ugu diratay bishaam shaam isagoo jooga dimashka caasimadiisu ay ahayd qaala kurayb wuxuu yidhi faqadimtu shaama shaam baan imid qadaytu waan guday xaajataha danteedii baan u guday wastahalla calaya waxaa iigu bishay ramadaan ramadaan baa ii bishay wa ana bishaam anigoo shaam jooga fara'aytu alhilaala bishii baan arkay leylata aljumca habeenkii jumcadeed habeenkii jumcaha ahaa yaan bisha arkay falamaa qadimtu markaan almadiina madiina markaan soo galay fii aakhiri shahri bisha aakhirkeeda aan soo galay bishii ramadaan aakhirkeeda aan soo galay fasa'alanii cabdullahi bnu cabbaas cabdullah uma qadimtu lmadiina uma qadimtu lmadiina madiinaan soo galay aakhira shahri bisha aakhirkiisii yaan soo galay fasa'alanii cabdullahi bnu cabbaas cabdullahi bnu cabbaas baa wuxuu weydiiyey radia allahu canhumaa waa i waraystay uma dakara alhilaala hilaalkiibuu marka haddana soo hadal qaaday ibnu cabbaas faqaala markaasu wuxu uhi mataa ra'aytum alhilaala bisha markeed aragteen faqultu markaasaan waxaan ra'aynaahu leylata aljumca habeenkii jumcadeed baan aragnay faqaala anta ra'aytahu ma adigaa arkay faqultu nacam haabaan idin wara'aahu nnaasu dadkuna waa arkeen wasaamuu waa soomeen wasaama maca mucaawiya mucaawiya amiiru lmu'miniina madaxdii muslimiinta ihina wula soomay faqaala markaasu ibnu cabbaas yidhi laakinaa ra'aynaahu laylata sabti annaguse waxaan aragnay habeenkii sabtid ahaa un baan aragnay falaa nazaalu kama zuulayno nasuumu inaan soomayno xataa nukmila ilaa aan ka buuxinno alaaiina soddon aw naraaha amaan ka aragno annagu reer madiine haddaan nahay habeenkii sabtida ahaa baanu aragno ru'yadiinaa reer shaam kuma soconayno ayb ilaa aan ka aragna ama soddonka ka buuxinno waa soo maraanaynaa faqultu markaasaan waxay awalaa taktafi biru'yati mucaawiya oo miyaadan ku kaaftoomin mucaawiya aragtidiisii iyo wa siyaamihi soomkiisa isagaa madaxdaadii ah faqaala markaasu uhi maya ku kaaftoomi maayo haakada amaranaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulkii ilaahay baa sidaa na wa shakka yaxya bnu yaxya fi naktafi aw taktafi ma naktafi buu yidhi mise taktafi buu yidhi miyanaan ku kaaftoomaynin muu yidhi mise miyaadan ku kaaftoomeynin maanayna waa islamin marka xadiidkan kada waxaa laga qaadanayaa inay beled weliba siduu tarjamadaba u sheegay ugu sheegay alimaam almudiri raximahullah beled weliba inay ruyadooda gaarka ku soconayaan oo waxay ikhtilaafu maqaalica la yidhaah weeyaan marka ibnu cabaas weliba wuxuu ku celiyay rasuulkaas sidaana faray rasuulkaas sidaana faray oo beled weliba inuu ru'yadiisa ku soomo ah, faraydaas laba labadaba waa ixtimaashaa inuu xadiid khaas ahoon ibnu cabaas markaa aanu lafdigiisii welinin uu nabiga sidaa kaga maqlay oo nabiga oo leh beled weliba ru'yadooda ha ku soomeen uu maqlay iyo inuu axaadiista caamka ahayd ee kuwaynu soo marnay ee kolkaad aragtaanna sooma kolkaad aragtaanna afur ahayd uu ibnu cabaas ka fahmay in khitaabkaasu ummadoo dhan aan wahaynan qolo walbaba gaarkeeda loola hadlaayo oo kolkaad qolo waliba kolkaad aragtaan u sooma kolkaad aragtaan naafura looga jeedo inu sidaa ka fahmayna waa iska suurowdaa calaa eh, kulli xaal mas'aladan tanu mas'ala khilaafiya weeyaan oo eh, muslimiinta meel haddii laga arko qolo in ay ku soomaan dadka oo dhan ku soomaan mawaajib miyay ku tahay mise qolo waliba waxay gaarkeeda u oo kolkay aragto unbay soomaysaa gaar ahaan hadday labadaa beled kala fog yihiin waa mas'ala khilaafiya mas'aladaasna daliilkeeda daliilkan xadiidkan ibnu cabaas wax u dhigmaayo ma uu jiro inkastoo ixtimaal isagana uu ku jiro marka isaga naftiisu nas qaataxa ah ma aha oo lama odhan karaayo qofkii yidhaahaa beled kale ru'yadiisa ha lagu soomo naskiibuu jebiyey lama odhan karaayo laakiin sida raajixa waxay u eg tahay inay qolo waliba siday salaada waqtigeeda kolka ugashay ay u tukadaan beled kale oo qoraxdii u dhacday iyagu beledkooda ay usoo jeedo qoraxdii aana ugu tukanaynin inay qolo qolahooda beledkooda guriyadiisa ay iskaga tukadaan waxba khilaafaadna ma keenayso qolo waliba hadday dabiicada beledkeeda ay ku socoto laakiin muslimiintu qalbiga ay ka wada jiraan oo ahdaaftooda isku mid ahaato waxba soonka kala horrayntiisa iyo kala dambayntiisu muslimiinta tafaarudna uma keenayso baabun shahraa ciidin laa yanqusaani laba biloodoo ciideed ma wada nuqsaamaan marka ma nuqsaamaanka maxaa laga wadaa ma waxaa laga wadaa ahaye bish labada bilood ee ciideena sheegata waa ramadaan iyo dilxija labadaasun baa ciidare labadaa bilood marka ma nuqsaamaan ma nuqsaamaan oo sagaal iyo labaatan ma wada noqdaan sanad keliya sidaas ma aha ee way noqdaan waxaa laga wadaa ajirkooda ma nuqsaamo marka bishii ramadaan ajrigeeda la sheegaya qofkii ramadaan sooma intaa gufira lahu ma taqadama min dembihi laleeyahay qofkii ramadaan tukada gufira lahu ma taqadama min dembihi sidaas laleeyahay ajarkeedu waa un isku mid hadday soddon ku dhammaato iyo hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaato dilxijana iyaduna waa sida oo kale oo isagana marka qabaaisha dilxija iyo loo loo sheegay tobankeeda hore iyo gaar ahaan haddii ay soddon noqoto iyo hadday sagaal iyo labaatan noqotoba waa un isku mid can abi bakrata radia allahu canhu abu bakrata nufayc ibn alxaaris athaqafi ayaa la yidhaha mawla rasuuli illahi sala allahu aleyhi wasalam can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaala shahra ciidin laa yanqusaani laba bilood oo ciidi ma nuqsaamaan jirkoodu yani ma yaraado ramadaan wa ramadaan iyo dilxija ma yaraadaan jirkoodu baabun fi suxuur fi soom soomka in la suxuurto cuntada la cuno muxuu ahaa heraabtii la cuno intaan weli waagi una beryin kaasaa suxuur la yidhaahaa saxuur haddii la yidhahana waa cuntada nafteeda suxuur haddii la yidhaahana waa cunidda oo ficilka ah can anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam tasaxaruu heraabta fa fi suxuuri baraka suxuurtu barakay leedahay suxuurtu baraka ay leedahay suxuurta oo habeynida ayuu ilahay nabiga alayhi isalaatu wasalaam barakaday marka ay leedahayna cibaadadoo loogu xoogoobayo cibaadadii maalinta ahayd soo socotay ee soomkii ahayd adigoo markaa muxuu ahay kuu gelaysa adigoo calooshaadi cuntadii ay ku jirta kuu gelaysa markaasay inaad cibaadada maalintaas si fiican u gudato ay kugu caawinaysaa weliba imtihaal muxuu ahay sharciga amarkiisi lagu socdo oo loo hogaansamona way taho ajri bay leedahay ee mukhaalafa yahuudda la khilaafo yahuuddan aan iyagu aan oo la khilaafona waa leedahay waxay markaas xaggaasi barako ku leedahay baabu ta'khiiri suxuur suxuurta dib u dhiggeeda ilaa fajarka wax yar ka horow in dib loo dhigto can zayd bni haabitin radia allahu canhu qaal tasaxarnaa maca rasuuli illahi sal allahu alay wasalam rasuulkii ilahay baan la suxuuranay uma qumnaa ila salaa markaasaan haddana salaaddii u kacnay wax yar kadambooba salaadii baan kaxayna kolkaan horannay qultu waxaan idhi ninka hadalkaa lehina waa anas anas ibnu malik baa zayd ibnu haabit xadiidka ka wariyey markaa kolkuu zayd intaa u sheegay oo anas wuxuu weydiiyey kam kaana imisuu ahaa qadru maa baynahuma inta udhaxaysay salaadii ukicidaan u kacdeen iyo suxuurtiinni imisaa u dhaxaysay qaala khamsiina aaya konton aayadood waa udhaxaysay konton aayadood inta laga aqri'i karo ayaa udhaxaysay marka konton aayadood waa suurad gaaban suurat dukaan oo kale waa toddobiyo konton aayadood meelahaasan u maraynaya adigu suurad marka dhexdhexaad aho suuradaha aad aan usii gaagaabnaynna aan dherarna aan ahaynbaba oo muxuu ahaaye suuratu dukaan iyo oo kale ah inta laga akriyayo in la eg ayaa u dhexaysay baabu sifati alfajri aladii yuxarimu alakla cala asaa'im fajarka ka xaaraantinimaynaya oo kolkuu dhasho qofkii beri soomi lahaa cuntada ay ka xaaraamoobayso cuntada keliya mee muftaraadkuba ay ka xaaraamoobayaan ee salaadiina ay ku waajibayso tilmaantiisa can samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku ilaahay baa wuxuu yidhi laa yagurannakum yaanu idinka degin can suxuurikum suxuurtiinna yaanu idinka degin adaanu bilaalin bilaal adaankiisu yaanu idinka degin bilaal eh, adaanka hore eh, adimi jiray aroorta ila aroorta laba waxay leedahay laba adaanoo midna uu waktiga ka horeeyo midna uu ka dambeeyo marka adaankaa ah, hore waxba yaanu idinka celinin adaanka hore waxaa lamida marka eh, madfacantada la yidhaho madfac alimsaak la yidhaaho ama madfac suxuur la yidhaha iyo kuyaalkaas oo kale garaan madfac alimsaak midka la yidhaha bildaanka qaarka laga isticmaalo maaha weli waktigii maanu gelin waqtigii aan gelin ayay sii ridaanoo si ay dadka u baraarujiyaan inuu waagii soo dhow yahay marka kaasoo kale waxba cuntadii yaan idinka aadinin ilaa aadaanka dambe la aadaano walaa bayaadu lufuqi ufuqa caddaankiisuna yaanu idinka celinin almustatiila ee dheeran dheer ee cirka kor ugu baxa waa fajarka kaadibka aka la yidhaaho haakadaa sidaas oo kale u baxa haakadaada kolkuu lahaana siduu lahaa muxuu ahaay kor buu falaha nabiga alayhi salaatu wasalaam gacantiisa ayuu kor intu u qaaday haddana hoosu soo celiyey yani intuu kor u baxo isagoo dhuuban kor u u baxo iftiin dhuubana kor u baxa haddana daba weeyaan kaas yaanu idinka celinin xataa yastaiira ilaa uu yastaiira an yantashira ilaa uu baaho haakada sidaa u baaho haakadaa kolkuu lahaana labadiisa farood ee sabaabateenka intuu isa saaray ayuu mxu ahaa kala qaaday oo labada dan u kala dhaqaajiyey oo yamiin iyo shimaal u kala dhaqaajiyey waxakaahu xamaadun xamaad baa tilmaamay biyadahi gacantiisa ku tilmaamay qaala wuxuu yidhi yacni muctaridan xataa yastaiila haakada markuu lahay ilaa isgudbo marka fajarka saadiqa la yidhaahe waagu uu ku beriyo ee salaaduna ay ku waajibayso cuntaduna qofka sooman ay kaga xaraamoobayso waa mid ballaaran oo gudban oo cerka isku gudba kaas weeyaan midka fajarka kaadibka la yidhaahe isagu fajarka kaadibka ka la yidhaahuna waa mid dheer oo markaas darar u baxo cerka kor intuu ugu baxo haddana mugduu ka dambeeyo baabun fii qawlihi tacaala xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswad عن سهل بن سعد رضي الله عنهما سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية aيadantad markay soo degtay aيadantadoo ah وكلوا واشhربوا حتى يتبينa لكم الخyط الأسود من الyط حتى يتبينa لكم الخyط الأبيض من الخyط الأسود aayaddaas markay soo degtay hortii hore iyadoo min alfajri ayna la soconin ayay soo degtay marka dadka qaarkii ayaa garan waayay kaydka abyadka iyo kaydka aswadka waxa laga wado ayay garan waayeen qaala fakana arajulu ninku wuxuu ahaan jiray idaa araada sawma markuu soom doono qofkii beri a soonti lebu wuxuu yeeli jiray rabaa axaduhum midkood baa wuxuu ku xidhi jiray fii rijlayhi lugihiisa labisa lugood buu ku xidhi jiray alkhay alkhay alaswad walkhayط alabyad miiq cad iyo miiq madow ayuu ku xidhi jiray dabar cad iyo dabar madow ayuu ku xidhay sida uu yeelay muxuu ahaayey ninkii cadiy bn xaatim radi allahu canhu markaasuu eegayey ilaa uu labadoodii midabkoodii kala garto marka inay habeen buu ku tirinayayo waa iska cunaayey qaybka abyadkaha iyo qaybka aswadkahaaba sidaa u fahmeen marka falaa yazaalu maanu ka zuulaynin yaakulu inuu cuno wayashrab uu cabo xataa yatabayana lahu ilaa u kala muuqdo ri'yuhumaa aragtidoodu ilaa u kala muuqato oo midabkooda ay kala gartaan faanzla allahu bacda dalika bni sacdi radi allahu canhuma qaal qاal لما نزلت هذه الآية aيadantad markay soo degtay وكلوا واشhربوا حتى يتبينa لكم الخyط الأبيض من الخyط الأسود aayaddaas markay soo degtay cuna oo wax caba ilaa uu idinka cadaado kaydka madoobi kaydka cad uu idinka cadaado idinka kala cadaado ood ka kala garataan intaasaa soo degtay oo min alfajri ayna la soconin qaala sahl wuxuu yihi radia allahu canhu fakaana arajulu ninku wuxuu ahaa idaa araada sooma hadduu soom doono rabata axaduhu midkood baa wuxuu ku xidhi jiray fii rijlayhi labadiisa lugood alkhayt alaswada waalkhayt alabyad khayb cad iyo khayb madow yuu ku kala xidhi jiray labadiisa lugood qaarkoodna barkinta hoosteeday gashan jireen falaa yazaalu yaakulu wayashrabu waxaanu ka suulayn inuu wax cuno oo cabbo xataa yatabayana lahu ilaa u kala muuqato u kala caddaato ri'yuhumaa yani ru'yatuma aragtidoodu oo kii caddaayo kii kala kala garto kolkaasuna marka waa ina dharaar noqoto faanzla allahu ilaah baa wuxuu soo dejiyey bacda dalika intaas ka danba wuxuu soo dejiyey min alfajri kelimadaa min alfajri ayuu gaar ilaah usoo dejiyey kelimadaasoo markaa fasirtay khayrka iyo abyadka iyo khayrka aswadka halka laga wado oo khayrka abyadka ana bayaadu lfajri in laga wado khayrka aswadka ana sawaad lleyl laga wado facalimuu waxay ogaadeen annamaa yacni bidalika taa inuu ilaah ula jeeday khayrka abyadka iyo khayrka aswadka alleyla wاnnahaar habeenkiiyo maalinta inuu ula jeeday oo khayrka abyad aswadkiihina cibaara can lleil uu yahay khayrka aswad abyadkiihina cibaara can الnahaar uu yahay marka xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi wuxuu noqonayaa xataa yatabayana lakum annahaaru min alleyl inaad habeenkii uu baxay oon maalin ay gashay ilaa ad ka garatan bab ina bilaala yuadinu bilayli fakuluu washrabu baab ina bilaala yuadinu bilayli fakuluu washrabuu can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal kaana lirasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalama muadinaani rasuulku ilaahay wuxuu lahaa laba muadin buu lahaa yani masjidkii nabiga laba muadin baa joogi jirtay ka adimi jirtay bilaalun wabnu umi maktuumin ilacmaa bilaal iyo ibnu ummi maktuumkii indhaha la'aa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markaasuu rasuulku ilaahay wuxuu yidhi ina bilaala yu'adinu bilaylin bilaal habeen buu adimaa habeennimuu adimaa salaada subax midna ka hore addimi jiray midna ka dambe marka bilaal baa ka hore addimi jiray markaasuu nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay sidaan xadiidkii horeba kusoo soo marray bilaal habeen buu addimaaye fakuluu wax cuno washrabuu cabba xataa yu'adina ilaa uu ka adimo ibnu umi maktuum ilaa codka ibnu umi maktuum aad ka maqashaan bilaal adaankiisa ha u daynina suxuurtiina ha daynina waagu baryaha moodine ha iska cuno wax iska cabba qaala ibnu cumarna wuxuu yidhi walam yakun baynahumaa umana dhaxaynin ilaa an yanzila haada inuu kanu soo dego mooyaane wayarqaa haada kanuna oo kora mooyaane marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan meel murtafic ah ayay ka addimi jireen midkood waliba ka addimi jiray marka wax yar baana u dhexaysayo kolku kaasu intuu addimi soo dego yuu kankaduna marka kori jiray intaasuma udhexaysay marka waxaa suurowda intaas nin cunid laga gaadhsiin kara ma aha marka waxaa iska suurowda inuu waxoogaa yar ku daahi jiro kolkuu addimo dusha uu ka addimo inuu sadxigaas iyo waxoogaa iska joogi jiro ama ku sunaysan jiray iyo iska suurowda marka kulley waxoogaa yar baa udhexayn jirtay baabun baabu sawmi man adrakahu lfajru wa huwa junub qofku isagoo janaabo qaba waagu ugu baryo soomkiisu suu noqonayaa janaabo habeennimadii galay hadda weeyaan maa janaabahu mxuha bacda alfajri uu galay iyadutaasi kuma jirto can caaishata wa umi salamata zawjahi nabiy sala allahu alayhi wasalama waradia allahu canhuma annahumaa qaalataa labadaa umu lmu'miniin radia allahu canhumaa midood waliba waxay tidhi in kaana wuxuu ahaa in xaalku wuxuu yahay kaana inuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi baa wuxuu ahaa layusbixu junuban isagoo janaabo qaba ayuu waabarisan jiray min jimaacin jimaac ka janaabo qaba janaabo jamaac ugu timid hayra ixtilaamin oo ixtilaam aan ahayn hurdo riyaa uu ku riyooday aan ahayne haweenkiisii oo la kulmay janaabo ugu dhacday ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka waabarisan jiray isagoo qaba fii ramadaana ramadaan dheer uma yasuumu markaasuu soomi jiray markuu qofkii janaabadii isagoo waagu baryay ugu gasho xadiidkan kada siduu faaiidanaya xadiis badan iyo aayadda qur'aanku uba fakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswad uu leeyahay iyo uxilla lakum leylata siyaami rafasu ilaa nisaa'ikum yani habeenka oo dhanba ba waxa weeyaan haweenkii waxaa loo baneeyey raggii haweenkooda inay la kulmaan marka taana waxaa soo gelaysa ilaa aakhiri laxda min alleyl isagoo jimaacaas uu dhacay oo weli aan ka gaadhsiinin inuu muxuu ah inuu qubaysto ugu baryana waa kasoo gelaya can caaishaةa radي allahu canha ana rajula jaءa ilى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ystaftiihi nin baa u yimid nebiga alayh الsalaatu wasalaam isagoo fatwo weydiinaya hiya tasmacu caaishana ay ka maqlayso min waraa'i albaab albaabka gadaashiisa ay ka maqlayso faqaala markaasu wuxuu yihi ninkii ya rasuula allah tudrikuni salaatu salaada ii gasha yani salaada subax wa ana junubun anigoo janaabo qabe afa asuumu ma sooma soomi karaa anigoo janaabo qaba waagu igu baryayaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi waana tudrikuni salaatu wa ana junubun fa asuum anigaba salaadaa ii gasha anigoo janaabo qabo markaasaan soomaa faqaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi lasta milanaa yaa rasuula allah adigu nala mid miid rasuulka ilaahayow qad gafara allahu laka ilaah wuu kuu dhaafay maa taqadama wixii horreeya min dembika wamaa ta'ahara dembigaaga kiisii horeeya ki dambaba alla waa kuu dhaafay oo adigu lalamid ma ihid annagaa kaaga haboon marka inaan ixtiyaadka kaa badinno fa qaala markaasuu rasuulka ilaahi wuxuu yidhi wallahi allaan ku dhaartay inii la arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna inaan ahaado akhshaakum lilah alla ki idinka cabsi badan wa aclamakum ka idinku aqoon badan bima ataqi waxaan iska ilaalinaya ee ka dhowrsanaya inaan idinku aqoon badnahay yaan rajaynayaa yani marka waxaa weye taqwada ilaahay iyo waxaa keenta iyo ixtiyaadka iyo cibaado badnida alla aqoontaa keenta mooyaane muxuu ahay dembi dhaaf iyo dembi badni iyo taasuma keento marka waxaa wey nabigu alay salatu wixii aan inay khusuusiyadiisa tahay ayna noo sugnaanin ummaddiisuna oo kaloo mid marka mar hadduu nabigu alayh isalaatu wasalaam ninkaa u sheegay inay waagu intuu u baryay isagoo janaabo qaba haddana isku soomo waxaa weeya inay ummaddiisuna lamid tahay oo qofki isagoo janaabo qaba waagi ugu beriyo uu iska mxuaha iska qubaysanaya salaaddii inu qubaysanayo oo iska soomayana baabu fi saa'imi yaakulu aw yashrabu naasiyan qofkii soomanaa oo wax cunaaya ama wax cabaaya isagoo ilowsanao inuu sooma yahaan isgaranaynin suu noqonaya an xaalkiisa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man nasya wa huwa saa'imun qofkii isilaawo isago oo sooman faakala wax cuna oo shariba ama wax caba falyutima sawmahu soonkiisa ha dhammaystiro fa inamaa acamahu allahu wasaqaa ilaah baa cunto siiyey oo sharaabna siiye soonkiisa ha iska dhammaystiro qofkii muxuu ahay inuu sooma yahay ee kale intuu ilaaway wax cunay soonkiisa marka waxba uma dhimay baabun fi saa'imi yudcaa liطacaamin falyaqul inii saa'im qofkii soomanaa haddii cunto loogu yeedho layidhaha maanta nala qadee inuu odhanayo saa'im waan soomanayo can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal idaa duciya axadukum ilaa طacaamin haddii midkiin cunto loogu yeedho wa huwa saa'imun isna uu sooman yahay falyaqul inii saa'im waan soomanahay ha yidhaaho yani marka waajib kuma aha marka ijaabada kuma aha waan soomanahay ha yidhaaho marka haddii kolkaa loo cudurdaaro iska joog laydaana iska joogo haddii kale uu garto in meesha inuu tago la jecel yahayna intuu tago oo duceeyo meesha markaa iska soo noqdo waxba yaanu cunin hadduu qabo baabun baabu kafaarati man waqaca calى imra'atihi fi ramadaan yani man jaamaca imra'atahu fi ramadaan maalin ramadaan maalin ramadaan qofkii haweenaydiisa eh, u taga eh, xukunkiisu wuxuu yahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama faqaal nin baa nebiga u yimid oo markaasu wuxuu yidhi halagtu ya rasuula allah waan halaagsamay rasuulka ilaahayo qaala wamaa ahlakak maxaa ku halaagay qaala waqacadtu calى imra'atii fi ramadaan haweenaydaydii baan ku dhacay maalin ramadaan yani haweenaydaydii baan u galmooday anigoo sooman oo maalin ramadaanna la joogo qaala markaasuu nabigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi hal tajidu ma helaysaa maa tuntiqu waxaad horayso ma helaysaa raqabatan raqaba ma helaysaa ama maa tuctiqu bihi raqaba waxaad raqaba ku horayso ma helaysaa wax ma xorayn karaysaa qaala markaasuu yihi laa maya ma xoreyn karayo waxaan xoreeya ma heli karo raqabana ma haysto maalaan ku iibsadana ma haysto qaala fahal tastaiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn kolka ma karaysaa laba bilood isku xigta oo bilashada laga fiiriyo inaad soonto qaala la maya buuyi qaala fahal tajidu maa tudcimu sibtiina miskiinan lixdan miskiin waxaad siisoo cuntaa ma heli karaysaa qaala la qaala waa aamusay markaa nebiga alayhi salaatu wasalaam uma jalasa waa fadhiistay nebigu ninkii waa fadhiistay waa taagnaa hortii hore fa utiya anabiyu sala allahu alayhi wasalam bicaraqin fiihi tamr caraq iyo faraq labadaba waa la yidhaahaa waa dembiil weyn oo shan iyo toban saac iyo meelahaa qaado weeyaan fa qaala markaasu wuxuu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam nabigaan yani loo keenay dembiil weyn oo timire ay ku jirto oo nin dameer ku siida baa loo keenay markaasuu ninkii siiyo markaasuu wuxuu yidhi tasadaq bi haada kan kada sadaqayso oo kafaarada iskaga bixi taas marka macnaheedu waxay tahay inay ninkaas mucsirka ahaa ee saddexdii kafaarad saddexda shay ee ku waajibaya tartiibta u waajibaysay aan midkoodna helinu inay dayn ku noqonayso ilan waqtigii ay ku waajibtay waxba ma aanu haysanin ka dambobu marka nebiga alayhi salaatu wasalaam intuu isaga siiyey wuu amrayaa inuu iskaga bixiyo kafaaradii qaala markaa faqaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi afqara mina wax naga faqeersan yani atasadaqu bihi calaa afqara mina ma wax naga faqiirsan baan ku sadaqaysana wax naga faqiirsan oo ku sadaqaysan miyaa jiraba famaa bayna laabatayhaa laabataynka waa jamcu laaba tasniyatu laaba weeyaan laabada iyo xaraduna waa isku mid waa dhul taag ahoo dhegxan madmadow leh gurayska kuwa laylaah oo kale weeyaan yani madiinana marka laba meeloodoo sidaasaba udhaxayso xar sharqiya xar garbiya la yidhaaho marka wuxuu ka wadaa yani madiina dhexdeedaba ma joogo macnihiidu ma joogo madiina dhexdeedaba kuma jiro ahlu beytin qoys oo axwaja ilayhi mina nooga baahi badanayba ma joogo qoyskayga qoys ka faqiirsanayba ma jiro ayaa ku sadaqaysanaya fadxika anabiyu sala allahu alayh wasalam waa qoslay nebigu alayhi salaatu wasalaam xataa badat anyaabuhu ilaa micihiisa ay ka muuqdeen ayuu qoslay yani tabasum buu musadka nebigana alayhi salaatu wasalaam raaqraaq ma aanu lahayn yani nebiga alay sala sla ninkaa arrintiisii yuu ku qoslay qosolkaas sababta uu qoslay nebiga alayhi salaatu wasalaam waxyaala lagu sheeg sheegaa oo waxaase moodaa inay ansabsan tahay inuu nebigu alayhi sala sl ninkan xaalkiisi la yaabay si isu bedelay iyo hunguriga durba qabtay markii hore arrintu ay ku cusbaydee nebiga uu imaanayay isagoo ooyayo oo timaha iska rifaayey oo halagtu ixtarabtu waxyaalaha le buu u yimid goortii dambe ee marka uu maalkii arkayna hunguriga ka qabto maalkii marka inuu qaato ayuu doonay sidaas ugu qoslay baa la yidhaaha ama istixsaan oo ninka shajaacadiisi iyo siduu arrinta u sharxay oo nebigu uu jeclaystay inay tahayna waa iska suurowda uma qaala markaasuu yihi idhab fa faacimhu ahlak tag oo ciddaada si dadkaaga siiso marka ayb marka wax dambena inuu dib dambe inuu mxuahay eh, eh, haddii aad wax iska bixi iyo waxba toona ma aanu dhihin marka kolkaas inuu nebigu alayhi salaatu wasalaam ninka ayna horta kuba waajibina nebiga alayhi salaatu wasalaam sida axwadka ah ee afdalkaa uu farayay oo nebiga alayhi salaatu isagu intuu siiyey marka inkastoo kolkii hore aad jirimada aad gelaysay aad mucsir aaday haddana iska sadaqayso uu ka waday kolkii haddana taana in usii baahan yahay ninka u sheegayna uu nebiga alayhi salaatu wasalaam u ka aamusay oo haddaad wax dambeesha iska bixi aan odhanin waa iska suurowdaa inuu ahalkiisa naftooda sadaqa ku yahayna waa iska suurowdaa ilaan riwaaya baa jirta waxa odhanaysaa tasadaq bihi calaa ahlik ehm, marka kolley xadiidka waxaa laga garanayaa qofkii maalin ramadaan isagoo sooman haweenaydiisa iska hayn kari waaya inay kafaaradaas ugu waajibayso kafaaradaasuna saddexdaa sha sida u kala ratiban ay tahay horta hore marka saddexdaas damid iyada camaliyan maba jirto oo laguma camalfali karo oo waa cidqiba ehm, marka hadda labaun baa camaliyan iyagu u jira oo ah salam waraxmatullah laba bilood oo isku xidhiidha soonkood iyo haddii la waayana lixdan qof oo la dhergiyo عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم فقاal nin baa u yimid نبga عليه الصلاaةu وaسلام oo markaasu wuxuu yihi waa n waa isla qisadii hore un xadiidkii hore oo abu hurayra uu wariyey qisadiisii ee caaishana radia allahu canha usluub kale iyadana ku warinaysaa fa qaala nin baa nebiga u yimid oo markaasuu wuxu hi ixtaraqtu waan gubtay yani ninkaas waa ooyayey oo waa timuu iska rifayo waa calacalaya marka uu yimid qaala rasuulu llahi sala alla alay slam markaasu rasuulku ilahi wuxu uhi lima maxaa jira yani maxaad u gubatay qaala markaasuu wuxu uhi wati'tu imra'atii fii ramadaana nahaaran haweenaydaydii baan u galmooday ramadaan dhexdiisa maalinimo qaala markaasu wuxuu yihi tasadaq tasadaq sadaqayso sadaqayso buu yihi qaala markaasu ninkii wuxuu yihi maa cindii shay waxba ma haysto fa amarahu wuxuu faray an yajlisa inuu fadhiisto fa jaa'ahu waxa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam caraqaani yani laba dimbiilood xadiidkii hore abu hureyra wuxuu ahaa hal dimbiil inuu ahaa ayb waxba laisma afsanayo hal midkuu kii hore ka yidhi inuu noocan u jeeday oo marka laba ahaayeen baa iska suurowda laba dembiilood oo timir ku jirta baa nebiga loo keenay fiihimaa acaamun ay cuntana ku jirta yani cuntadaasuna timir bay ahayd sida xadiidka abu hureyra uu sheegay fa amarahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkaa wuxuu faray an yatasadaqa bihi inuu sadaqaysto timirtaas oo kafaarada iskaga bixiyo yuu faray sidaasay marka caaisha umulmu'miniina radia allahu canha iyaduna xadiidka u warisay laakiin xadiidkii abu hurayra ayaa ka kaamilsan oo abu hurayra qadiyada muxua si tafsiila u wariyey oo lankakadu wuxuu un sheegay kafaaradii icaam keliya ka sheegay oo sadaqa un kolkii horeba la faray buu muxuu ahay yaad moodaysaa laakiin ma aha kolkii hore waxaa la faray muxuu ahay cidqibaa la faray kolkuu kari waayena soom yooma soom shahrayn mutataabicayn yaa la faray markuu kari waayey kolkaasaa imcaamka la faray marka hay ugu dambaysay unbay xadiidkan riwaayada caaisha ay ka qabatay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh